الله الحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتبعه ومن والاه وبعد waxaynu ku jirnay kitaabka qeybtiisii afraad kitaabka afraadna waxaynu maraynay alfaslu saabic fasalkii toddobaad baynu maraynay kolka annifaas baynu joognay ma annifaasu nifaaskii annifaasu nifaas huwa nifaaska aadamu dhiigu alkhaariju soo baxa min alfarj korgii waa xaggiisii ka soo baxaa wuxuuna soo baxaa caqiidalwilaada dhalmada gadaas xil soo tilmaamay kani waa nifaas tilmaantiisu waa dhiig ka soo baxa farjiga haweenka dhalamo kadib annifaasu nifaasu wadamu dhiigu alkhaariji soo baxa min alfarji farji xaggii kasoo soo baxa caqiidalwilaada dhalmada gadaasheedana soo baxa muxuu dhammaan karaa walaaxadda soodin male fii aqalihi aqali nifaas nifaas yaraantiisii xad male lama yaabo qofka intay dhasho waxbaynayaan ka iman ama wixii ilmaha la socday waxaanayn baysan ka iman ayaa suuragala fa mataa goortii ra-aday aragto anafasa ee naagtu ugu saahay ee dhashay markay aduhra aragto duhurkii sidee lagu garanayaa aljafuufu dadku qaacidan dhacaankii ka imanayay baa go-ay meeshuu ka imanayeyna waa angegtay calaamada kolkaa lagu yaqaano waata famataa goortii ay raad aragto anafasaa ee naagtii dhashay ati hore markay aragtay meeshay angegto meesha waxaad arkaysaa inuu haweenku iska jaangoosteen afartan beri haddii dhaxaanka uu ka hor dhammaado iyo hadduusan afartankaba ku dhammaanina uu dhaafo haweenka afartanba ay u jaango-an afartan inba yidhaahdaan idan afartan wax ku xiran lama arko meeshu inay angegto unbaa la rabaa markii dhaqankii joogsaday meeshii aan gegtay qofka inay qadaysatay cibaadaysatay afartan amaan ka yaraatay ama aan ka badnaato amaan la ekaatay famataa mar alla markay aragtay annifasa naagtii dhashay aduhra daahirnimo markay aragtay iqtasalad waa qadaysata wasallad waana tukata marka ibaadadii waad dadejinaysaa ama dhaqankii iyo galmoodkii loo galmoon lahaa oo loo kaadina ila alwad galmood naagtii loo tago loo galmooda maahaane fainahu wadiga yukrahu waa la koodaa lahaan naagta karaahata tansiih xaraan maaha qabla alarbaciina yowman afartan maalmood ka hor in loo galmoodo waa la koodaa dhibaatada laga baqaayaana inay meesha dhibaato kale ka abuuranto oo ama ninka ku jirada ama iyada ku jiratay ayuunbaa loo kooxday khashyata an tata'ada inay naagtu dhibtooto ka cabsashadeedii baa loo kooday in wadi ay ku dhibtooto waama akaruhu akarulifaaf intay naag umula dhacanka uu ka yimaado waxaa ugu badan arbacuuna yowman afartan maalmood baa u badan limaadana u daliila huwiya la wariyey ana uma salama oo habeenkii rasuulka ka mida radia allaahu ilaah raalli ha noqda canhaa uma salama xaggeed qaalad waxay tidhi kaanat nufasaay naagaha dhala waxay ahaan jireen taajlis mid fadhigeen cibaadaysan arbaciina yooman afartan maalmood wa qaalat waxay tidhi saaltu rasuula allahi umuraad faqaalat waxay tihi saaltu waxaan weydiiyey rasuula ka dhoweyna rasuulka baan weydiiyey sala allahu naxariis allaha badiya calayhi rasuulka korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo waashiina waabatan kan intooday tajlisu lmar'atu naag joogaysa idaa waladad hadday naagu dhasho intay un amaan iyadii loo tegay muddadeedii waa oo gaale rasuulka markuu jawaabayey wuxuu yihi arbaciina afartan yowman min yowman maalmaa ilaa an tara tuura inay daahirnimo aragta ma ahaane qabla daalik iyadan tiradii afartan gaarin ka ah, hor hadday daahirnimo aragto oy meeshiida angegto afartan sigi mayso wa calayhi calaa maa taqaadam warkaas hormaray korkiisa markaan ku soconay faidaa balaqad hadday gaartay annafasa ugu umusahayda dhashay arbaciina afartan yowman maalmaa iktasalad waa qabaysata wasallad waana tukata wasaamad waana soonta walow lam tadhur inba daahir noqonino min waxa kusii dambeeyana hayra annaha ha naagtii dhashay sidaa lamtadhir haddayan daahir ku noqon afartankii tusbu waxay ahaanaysaa koortay afartanna dhammaatay aankiina uusana gegin kalmustaxaada naag caado ku dhacday toban iyo shantii beri ee caado u badnay dhaaftay bayna xugum noqonaysa intay badaysato bay cibaadaysanaysa afartan ka badan sidiisa bule ayra hayase anaha naagtii idaa lam tadur haddaydan baahiyeedin tusbix waxay noqonaysaa kalmustaxaala naagtii dhiig dareereyday ayay lamid noqonaysaa filxukmi xagga xukunka sawaan bisaya taasay lejin tahay ra'yi labaad baa wa can bacdi ahli ilcilmi aqoon qaarkoodna waxaa laga sheegay ana nufasa naagtii dhashay fajlis inay sugaysay fariisanaysay oo ibaadadiibay ka fariisanaysa khamsiina aw sitiina yowman afartan ma ahe konton iyo lixdan inta in lagu sumana culamada qaar baa qaba wa kownuha inay tajlis cibaadadii mid ka fariisata arbaciina afartan faqad oo keliyata baa axwadu dadaal badan lidiiniha ah, diintooda u dadaal badan almaadatu thaaniya maadadii labaad waxa wey fii maakii bay ku saabsan tahay yucrafu lagu aqoonsada bihi maaga atiiru waxaa lagu daahirnimaa bisanaansi umushahay iyo tii xaydka qabtay labadaba watana xaydkii baa ka dhammaanaya kana umure iyo dhiiggii umusha ka dhammaado taana daahirnimadii xaydkii uu ka dhammaado maxaa lagu garanaya laba shay baa kasay ayaa dhacaadhac meeshii inuu ka yimi sidii waxindi iyo ku raadli uga imanayay ayaa wixii dhanba isbedeleen dhacaan cadgaa ka yimi amaba sidaa danta wax ka imanaya male labadaas calaamaan lagu yaqaana inay daahirowday almaadatu saaniya maadada labaad fii maa kii gudihii ayay maado tahay weerafu lagu aqoonsado bihi maada atuhru daahirnimada lagu aqoonsado yucrafu uhru daahirnimadii waa la aqoonsadaayo biaxadi shay-an laba waxyaalood ahaan baa lagu aqoonsadaa awaluhuma labada waxyaalood midka hore waxaa alqasa dhacawe albaydaacad wahya qasa waxaa la yihaa maanbiyow abyadu yakhruju soo baxa xaqiiba daahirnimada xiribteeda kolkuu xajka ama nifaas nifaaskii dhammaado xurubtooda dhaxana soo baxa kayaa lagu aqoonsada dhaxaanka cad haddii la arko wasaanihima labada lagu aqoonsada ka labaad waxa wey aljufuuf angegiday meeshii angegtow jufuufay meeshii angegtow wahwa jufuuf waxaa la yira an tudkila almar'atu naagtii inay geliso alqudnata tis yaree suufay qaadaysa bifarjiha farjigeeday kusoo tiraysaa gelinaysaa fatukhrijuha suufkii waxay soo baxaysaa jaafatan iyadoo iska angeganu dhigiyo wax la socda aan la arkin waxaa kaloo lagu dareemi karaya inta dhaxaanka uu soconayo qofkii jiraa ku dambaysa xiisiya fahnamaan laakiin yara dhamaatay caafimaada u baxday fatukrijuuha kolkaasay soo bixisay jaafatan iyadoo aan degan goodnay tajribadaa samaynaysa tijaabadaa waxay samaynaysaa goortay saxanayso habeen ha noqoto maalinsa ha noqoto ama markay hurdadii kasoo kalaasay samaynaysa suuf yaray qaadanaysa iyo mirig hadday weydo waa dhammaatay sanadkii labaadu wataaniihima labada daahirnimada lagu aqoonsado ka labaad aljufuufu angegidu wayajufuuf waxaa la yidhi an tudkhila almaraati inay maantii geliso alqudnata suf fii farjiha farjigeeda gudihiisa oo fatukhrijha ay sufkii soo bixiso yaafatayn yomaran gabad tafcalu waxay samay daalika imtixaankaasi qabla nawmi hurdada horteeda wa bacdahu bacda nawmi hurdada gadaasheedna waa samayni hadday seexanayso saasay yeeli hadday soo tagtana siday yeeli litara dhukan karo bal inay aragtay handaahurad inay daahir noqotay am lam tahur inayan daahir noqon kaana waa wixii lagu aqoonsaa maadada saddexaad fii maakibay imaado tahay yumnacu la reebo qofka bilxaydi bisababi ilxaydi xaalada sababteediyo wanifaasi mid umuradka sababkii iyo wamaa wuxuuna baneeyey oo qofkii haddii aaga dabto ama umuun oo macaanka umusa uu ka socdo waxyaalo aan loo ogolayn baa jira kolka waxyaalaha aan loo ogolayn ayay maadadan saddexaadna ku saabsanta maxaa loo ogol yahay maxaase loo ogolayn almaadatu maadadii afaalisatu saddexaad imaasiibay ku saabsan tahay midna uu la reebo naagta bilcaydi baseeban cayd cayd sababtii lagu reebo iyo wanifaas min umuuri sababti iyo wamaaki mibaaxi la baneeyo maa yumnacu wuxuuna reebaa marka hore laga hadlaayo bilxaydi bisababi lxayd xaydka sababtiisa iyo wanifaas min umuureedka sababti labadaas sababtooda waxaa looga reebayo qofkii yumnacu waxaa la reebaa bilxaydi bisababi lxayd xayd inuu qofkii ku dhaco sababtiisa iyo wanifaas wasababi nifaas dhul umureedku inuu ku dhaco qofkii umusan labadaa arrin waxaa looga reebaa umuurun arrinyaal soo socda ayaa laga reebaa kow waxaa ugu horeeya alwaqtu naabdiiqabta ama umula oo dhacankii umusa u ka socdo loo tegi maayo loo galmaan maayo daliilkeedii waa kan liqowlihi eebbaweyne hadalkii habeenkii ha igu dhowaanina xataa yadhurna ilaa ay ka qabaysaan ay ka daahir noqdaan haddii hawshii dhammaatay oo ama caadii ama nifaaskii dhammaaday ase waxay ku daahir noqotay biyada weydaatay walinaysa labaduuba hadday weydaanaa waxaa weeya tahaarada faa ka dhammaaday laysku daro fasaxdii oo ka dhammaatay iyo qabaysay qabaysatay kolka inay ahaato muqaabalada iyo kulanka la kulmayo ahwa qiraaban liqowlihi tacaala daana u daliila walaa taqrabuuhuna haweenku u dhowaanina xataa yadhurna ilaa ay ka qabaysaan laba asalaatu tukashaa reeban oo qof caado qabta ama umina ma tukanayso wasiyaamu soonbaa reeban marka hore inay reeban soonkiiyo salaadii labada waa ku suman yihiin laakiin waxay ku kala duwan yihiin shankii waa la qadaynaya salaadii sameeya oo salaadii intii ay umusha ahay ama intii lacaadada qabtay salaadii tagtay hadhow qadayn mayso shankiisa waa la qadaynaya sababka wa iska cadla shankii sanadkiibuu marya oo marka kow iyo toban bilood la afursan yahay baabil la sooma isagoo muddo gaaway ama caado ama umulku tagay ka laakiin salaada soo joogtada cumarna markay qabaysatay daahir noqotaba wakti joogay la kowsatay walaysa kadib waxaa la yeelaa goortay angegtay ay daahir noqotay oo macayd ama hadday tahay casar doorkii baa lagu daraa tukashada hadday ka dhammaatay cusana maqribkii baa lagu daraa salaad subax hadday ka dhammaatay aroorti xalaysi ahaatay salaadii subax bay soo hawshiina waa u dhammaatay kolkaas salaadaas wax lagu dari maayo salaada subax wax lagu dari maayo iyadiin baa la tukanaya hadday goor maqriba ka dhamaatayna qoradici ayay daahay noqotay waa qabaysatay maqribkuun bay ka bilaabaysaa marka waxaa weeye cishaha iyo casarka shay waktiin bay salaadii ahay haddii daahirnimadii ay ku aado cishiyo casar maqrib iyo duhur waa la tukana hadday laakiin ama salaad subxa ku aado ama maqrib ku aado ama duhur ku aado waktiga markaa la qabaystay ay daahirowday ayaan tukanaysaa waktigii ka horeeyay ku darimayso ma sababada masalo daqiiqa in ogaada loo baahan yahay in markaan la gaarsiiyo waxaanid casr iyo cisho hadday daahirowdo maqrib iyo duhur waa laga rabaa casar iyo cisho hadday daahirowdo maqriba duhur waa laga rabaa laakiin saddexda waqtiga kale hadday maqrib daahir noqoto ama duhur daahir noqoto ama fajar daahir noqoto waktiga markaa jooga waxaan ahayn lagama rabo soomkuna waa adyahaye waxaa weeye labadan waqti cusub markay daahir noqotay maqribkii waxaa looga rabo ama hadday casir daahir noqotay duhurkii looga rabo waa laisku jamciyaa labadan waqti kolkaa labadii laisku jamcin kii dambe hadday daahirowday kii hore waa laga rabaa labaa salaatu tukashadiiwe wasiyaamu sawmidiiwe hayra laakiin ama sawma soomkii yuqbal waa la qadeeyaa bacda duhuri daahirniyo kadib ayaa soomkii ku tegay bisababi alxayli wanifaas haddii labadoodii laba daahir noqda kadib ayaa salaadii maaha soonkii la tuka la qadaynaya wa salaatu salaadiisa laa tuxda la qadayn maayo liqowlihi daliilkeedii nabiga hadalkiisii baa u sala allahu naharis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo uu nabiga yiri alaysa arrinka maduusan ahayd idaa xaadat ilmar'atu qofkii haweenahay xayd hadduu ka yimaad lam tusalli midaan tuukan walam tasum midaanan soomin wa caaisha sayidna caaisha qowlkeediina waa u deli radiyallaahu dabaweynaha raali noqda canha umana caaisha xaggeeda ay tiri kunna waxaan ahaan jirnay naxuubu inabaadi noo timaadiyo caado calaa ahdi rasuulillah dabaweyne rasuulkiisa markuu noola wakhtigiisii korkeeda ayaa dhibaadiyo caado noo iman jirtay sala allahu calayhi wasalama eba nabiga korkii naxariisiyo nabadgelyaha ku badiyo anu'maru amara fari jiray biqadaa'i saymi soonkii hawada ku tegan inaan qadayna waamara fari jiray walaa nu'mar manamase fari jirin biqadaa'i sala idan waa taqriirkii nabiga sagaal haweenuu qaday hawdaa u imaan jirtay kolka iyagoo ama umada ama iyagoo xayd qaba ayay u imaan jirtay kolka markaas waa la joojin jiray haddiise ay dhammaato soonka waa la qadhay jiray salaadana maya kolkaa taqriirkii nabiga uu sugay ayaa daliila fanu'mar waxaana la fari jiray biqadaa'i sawmi soomka qadhihiisii walaa nu'mar manamase fari jirlayntooda saddex waxaan loo ogolayn qof dhii qabta ama caadaha noqota ama kii umusa duxuulu lmasjid masjid inay gashaana looma ogola daliilkaadilada u hadalkii nabiga u daliila calayhi nabiga korkii asalaatu naxariisiyo wasalaamu nabadgelyo ahaate uu nabiga yiri laa uxilu u banayn maayo almasjida masjid waxaanan u banaynayn lixaaidin maad dhiig qabta walaa lijunuubin min junuub qabana u banayn maayo oo marka haddaynan gudbaynin inay masaajidkii joogaan looma ogola labada afar waxaan loo ogolay naagtii qabtay ama umulahay qiraa'atu lqur'aan qur-aankii inuu akridaa looma ogola bixadiis waxaa u daliila laa yaqra iljunuubu qofka junuba yuusan akrinin walalxaa'idu qofka aada qabta sugan yayan akrinin min alqur'aan qur-aan ka mida shan waxaan la ogolay adala naag umula oo umusa ka socda biyo-aada goyta in la furaa lama ogola alaaqii bidciga ahayd alaaqii waa sunnigii bidcigu goysana koolmuu dalaaqu bidci noqdo afar gool afarkii maxay yihi meel caamo qabta haddii la furo meel umula haddii la furo maag daahiroo lagula kulmay haddii la furo saddexdii dalaaqooda urursan mar haddii la tuuro afartaa goolba dalaaqeeda bidcigaa layihi qarni dalaaqu sinu noqone haddii la furaa naagta iyadoo soo qabaysatay waxaaba ka soo qabaysatay daahir noqotay aan lala kulmin haddii la furo dalaaq sunni aw kaa sunniga ah waa gudbay dalaaqan bidciga ah ama saddexdii dalaaqoodoo mar laysu geeyo saddex dalaaqood baad iga furanta ama haddii kale saddexdii dalaaqoodoo maantay lagu sheego waa ku furay waa ku furay waa ku furay waa mufaraq afka waa lagu kala joojiyey laakiin goob baa la taagan yahay kolka hal goob iyadoo la taaganya saddexdii ama duuduub baa loo riday ama waa la tashiiray isku hal makaan bidci wey iyadoo caado qabta bidci wey iyadoo umula bidci wey kolka dalaaqaas daahirnimo iyadoo laakiin lala kulmay bidci wey dalaaqii bidcadaa ma dhacayaa mase ma dhacayay khilaafun bayna alculamaa jamhuur waxay qabaan inuu dhacayo ciqaaban caleyh qofka kan sharciga ka beeday oo sidii eebba faray samayn waayo baa la ciqaabaya waa soo furtay laakiin culimada ibnu taymiya ibnu qayim waxay qabaan dalaaqay sadexdii bimaana waxa weeye sharaxda waxaan waafaqsayn ma fulaayo hadda saacadan aan joogno maqrib ma tukan karna waxba ma tukan karna saadfax ma tukan karno ma tukan karno limaada ah. lama tahay waktigii loogu kala gaaro haye bishaadaan ku jirna bildow seetaan ma soogi karna maya soonka ramadaan baa loogu talagalay maxaasi karnaa hadda ma xajka carafaa loogu talagalay wahaa kada waxaa sidii eebba wax ku talagalay haddii waxaan lagu keenana waa fulaya haddaan sidii eebba ku talagalay ma yeelina wax fuli maayaan maxaa u daliila liqowli rasuuli sala allahu calayhi wasalama man axdata fii amrinaa haada maa laysa minhu fahuwa radiin waxaan diinta jidaynin oon diinta qabinkabkii sameeya isagiiyo wuxuu sameey laguma jiro warkoodow man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa rajul ayaa u daliila kolkaa qoladan ay qabaan dalaaqatan iusan fulin sixirkii rasuulkana waa u daliil cabdullaahi ibni cumar ayaa maagdii qabta furay markuu nabigu soo gaaray waa furtay lama arko gabadha gurigeedii ku aliye sabaatan hadda ha u dhamaato ha qabaysato mid labaadaa ku dhacday ha qabaysato iyagoo qabaysatay oodan la kulmin fur sidaa markuu nabiga u tafsiilay arrintii osu tartiilay wuxuu yidhi fatilka alcudda allatii amara allaahu an tudallaqa laha nisa ilaa quraankiisa kariimka wuxuu ku yidhi fadalliquuhuna licidatihinna kolkan licidatihinna ii waxaa an lagula kulmin in laga furay meeshaasaa khilaaf ka dhacay idan naagdii dabka ama umun dhacaantii ku fadhido in la furaa ma banaana atalaaqu talaaq ma banaana fa ina alxaa'id naagtii dhiiga qabtay laa tutallaq lama furo balki intoodan waa la sugayaa xataa tadhur intaysa daahir noqoto wa an tumasa intaan la daarin waa inay daahirna tahay anaan la daarin wa an tumas intaan la taabanba tutlaq la furaya daliilkeedu waa kana waa limaa ruwiya wixii la wariyey ana bna cumara cabdillaahi bni cumara radiallahu canhuma ilaa cabdullaahi iyo cumar baa ka raali noqo ayaa dallaqa mra'atahu qofuu qabay buu cabdullaahi furay wahyo xaa-il dhiig bay qabtay kolka maamulkii rasuulka hore fa cabdullaahi wuxuu faray rasuulullah dabaweyne rasuulka sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korkiisii wasalama nabadgelya allaha ku badiyo an yuraajicaha inuu gabadhii gurigeedii geeyo oo wayumsikaa reerkeeda u dhaafo xataa tadhur ilaahay ka daahir noqoto salkaa kadib xikmadana waa isacad sababta waxaa weeye dhiigaan ama umaniyaa ku yimaado ama xayd baa ku yimaado qofka markii abasanbasaysaa qof nuurkiiyo ifudi iyo quruxdale ma yeelan ilan tanada umusan waa jirata tana cayd baa ku dha caydkuna jiro waxaa laga yaabaa dalaaqo adkeen inuu ilu yahay arrintaas maxaa jira naagi markii intay qabaysato inba kuulato cadar marsato dhar nadiifa qaadato yaa weeye ninka fura waraya ma jiro naag dhaqan oo dhisan cid furaysa male idan kolka adiga qofka kan miskiinta ah sifadii maalimo marka lama ogola xugmada marka waa cadda an haddaadan rabin kolkay qabaysato markaa siida fadidana gaariyaa fadidana gaariyaay subaxa iyada oo daahirana taabanin dalqad lagu daayey horbaana loo saddexdii cidii la tiriyey walmutalaqaati yatarabasna bianfusina alaaata qurub midba haysa waxay sugtaa waa laba kaanana waa buri aaba halaga dhaafo sunnimo maalintii la sugo waxloo wixii la baneeyey umuurtiyo ayaa qolada si qaad duurkaa la geeyo soo xero inay dhiigabsiiy cidana laga bixin maayo waa halis ayaa ka yimaadayaa laa taqrabuuhuna xijiraha qaabiliyadana xijiraha u keeni almubaasharaatu baashiri fii duuna alfarji farjiga waxaan ahayn laga baashiro liqowlihi haddii nebiga la weydiiyo la yiri haweenka dhudhunkada duurkeedii waa kan isnacuu sameeya kulla shayin wax ila anikaax kulmo mahaan wuxuu kala sameeye laba inta korahaayo id lam yarid ma soo aroorin fii daalika dikrigaa gudihiisii mahyu reebi cani shaari rabbi xaggii rasuul midna wax reebida kama soo aroorin saddex waxaa banaa alixraam iyadoo caado qabta ama umura way dhihi karta labayk allaahuma xaja ilaahu inaan xajiyaa niyooday alixraamu xarmashayey walwuqaafu istaagidiyey bicarafata carafa la tago wasaairi acmaali ilxaji xajka camalyaalkiisa oo dhan ayaa u banaan oo madiidkii musdalifo iyo kiimina iyo jamaraadkii iyo xalqigii intiiba waa samayni aw ilcumra cumrada acmaasheediina way samayn ila tawaaf waxbadansa dhawaamayso intay dhiigaa qabto ila tawaafu ku wareegaysi bilbeyti kacbada lagu wareegaysa maahaana oo kacba lagu wareegayso atawaafu mithlu salaa qowlkii nabiga wey tawaafku salaaduu la mid yahay ilaa ana allaha abaxa lakum fiihi takalum hadal baa eebankiin dhameeyey tawaaf salaad buu la mid yahay kolka daahir la-aan tawaafiman xataa adoo ashya toddobadii wareeg waxay kuu dhiman yihiin hadday dahaaradii ka halowda meeshaad ku joojini oosoo dahaaro qaadani kolkaad soo noqotana korkasoo bilaabi maysire tirada meeshay kuu joogtaad kaameyni ila tawaaf ku wareegaysigii kacbada maahana bilbeyti la tawaafo oo falaa yaxilu ma banaana ilaa bacda tuhri markay daahir noqotay oo joogto iyo walqasli weliba qabays laweyse daliilkeedu waa kana liqowli rasuul rasuulka hadalkiisii baa daliila sala allahu naxariis allah badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalam nabadgelyo allah ku badiyo li caaisha umana caaisha wuxuu yihi nabiga radia allahu canha ilaa xaggeeda raalli ha ka noqdo ifcalii caaisha waxaad samaysaa baa nabiga ku yiri iyadoo xaajiya dhibaatay tubeen kolkaasuu ifcalii waxaad samaysaa maa yacalla wixii yafcalu lxaaji qof xaaji sameeyo hayra ha yeeshee anlaa takuufi tawaafi maysid fi lbeyti kacdada ku tawaafi maysid wixii kalaysa waa samayni xataa tadhuri ilaa aad ka daahir noqoto waadan kacba tawaafaynin wixii kale manaasikulxajiha waad la imanaysaa afar waxaa banaan muwaakalaatuhumaa naagtii xaydka qabtay iyo tii umisha dhacankeeda ka sooday in wax laga cuna waa banaan tahay mudakaratahuma wax la cuni dooda ciid lagu diidaya wa musharabatahuma wax la dhami dooda daliilkeediina waa kana biqowli caaisha uyuna caaisha hadalkeedii baa u daliila radiyallaahu eebbaweyne raalli ha noqdo anha umuna caaisha waxay tidhi kuntu waana caasha rab inaan wax abo waana aniga oo xaaibun caado qabo goortaan cabbado fa sharaabkii waxaan siin jiray annabiya nabigaan siin jiray sala allahu naxariisa allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo qofa yadau wuxuu nabiga saari jiray faahu calaa mawdici fiya kanoo kale mudacadaa layihi naagtii baa raalligu ka dhigan kolkaa nabigu calayhi salaatu wasalaam umana caysha markii cabka baadiyo biyo wuxuu yahay wixii sharaabka ahaa iyadoo caado qaf way cabaysa kolkay cabta kadib nabiga u dhiibaysa kolkaa meesha afkeedii saartaybu ilaafkiisii saaraayey mudaacadaa layidhi kuntu waxaana aashira wiilga cabtay waana xaaid anigoo xaaidlaa fa unaawiluhu waxaan sii jiray annabiya nabiga sala allahu an sal allah badiy caleyhi nabiga korkii wasalam nabadgelyo allah ku badiy fayadharu faay afkiisii wuxuu ku dejin jiray calaa mawduucihi meesha afkaygaan ku dejiye korkeeda oo fayeeshe qootaa kadib uu isagiina cabi jiray wa qowli cabdillaahi bni mascuudna waa u daliil cabdillaahi nabiga warkaanu weydiiyey wuxuu yihi saaltu nabiya nabigaan weydiiyey sala allahuma arsala nabiy calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allah ku badiye can mubaakarati alxaa'id qofkii xaydka qabtay wax la cunideedii ayaa weydiiyey faqaala wuxuu nabiga igu jawaabay waakilhaa u alfaslu saaminu fasalkii sideedaad baynu galnay fi salaa adaan bahaaradii iyo xalkii nifaafkii wixii ka nimid in la tukaday alfaslu saaminu fasalkii sideedaad fi salaa salaadii gudaheedii ayuu fasal yahay wafiihi fasalkan sideedaad gudihii arbaca cashrata maade afar iyo toban maado ayaa salaada markii laga hadlaayo ayaa imaanaysa almaadatu luula maadada hore waxawey fii xukmiha xukmi sala salaada xukunkeeda waxaa xigtaya wa xikmatuha mursida salaada loo jideeyey saddexda bayaanu fadlihaa salaada fadligeeda fadligaa cadayntiisa intaasaa maadada koobaad kula jirta xukunkeedii waa maxay waa waajib xikmada loo jideeyey naftay hufaysa si janno loo galo darteedba ina salaata tanhaa can ilfaxshaa'i waalmunkar xumaha iyo oobaha bay addoonka tukada ka hufaysa nadiif buu noqonaya kolkaa rabbi inuu qaabulo oo janno galo buu u qalmaya addoonka fadligeedana axaadiis badan baa iman doonta qiimiday leedahay halif waa xukmu salaa salaada xukunkeeda asalaatu salaadii fariidatun waajib weeye calaa kulli mu'minin qof eebba rumeeyey kulligii korkiisa ayay ku waajib tahay id amara allaahu eebba weynaa faray tacaalaa korahayo bihaa salaadii fii kayri maa aaya aayad ka dhaban ayuu ku faray hal aayad maaha laba maaha fii kayri maa aaya aayad wax ka dhaban ayuu ku faray oo min kitaabi eebba weyne kitaabkiisa ka mida qaala allahu eebbaweyne wuxuu yihi tacaalaa korahay faaqiimu salaa salaadii toosiyo ooga ina salaata salaadii kaanad waxay ahaatay cala almu'miniin inta eebba rumaysay korkooda waxay ku ahaatay kitaaban maktuuban mid lagu dhigo lagu waajibiyo mawquutan waktiga alla loo sameeyey sida duhurkii asarkii maqribkii xishihiisu wixii kolka awqaadii iyo iyada waajibnimadoodii labadiiba allah sameeyey waa qaal waxaa kaloo sooba yidhi xaafiduu ilaaliya calaa salawa salaadihii korkoodii ilaaliya wasalaatina gaar ahaanuu ilaaliya alwustaa keliga badnay casarkii wa jacalaha wuxuu salaadii ka yeelay rasuulullah eebbaweyne rasuulkii calayhi rasuulka korkii asalaatu naxariif wasalaam nabadgelyaha aatee alqaacidata jihid athaaniyata oo labaad oo min qawaacid lislaam islaamka shanta tiiras ku taagan yahay kii labaad ayaa rasuulka ka dhigay qawaacid ulislaami islaamka tiirarkiisii ama jihidihiisii alkhamsi ee shanta waaye faqaala wuxuu nabiga yihi buniya alislaamu islaamka waa la dhiso calaa khamsati amida calaa khamsi amida shan tiir baa lagu dhis waxay shanta tiir yihiin tiirka koobaad shahaadati an laa ilaaha axad goor lagu caabudo inuusan jirin oo la diro ila allahu eedaweyne maahaane waana muxamadan nabi muxamedna rasuulullah eebba miduu diray inuu yahay in la diro wey tiirka laba oo iqaamu salaada la toosiyo wey la tukada maaha la toosiyo wey tiirka saddexaad waitaai zaka sakada la guto wey tiirka afraad waxajilbayti saxaabada la aaday tiirka shanaad wasaymi ramadaan bisha ramadaan la soomay shantaas tiir baa islaamku ku dhisan oo kolka qofkii shantii tiirba fuliya waa muslim laakiin kaan fulinin muslim maaha iman waxaa jira murjia la yihi murjia waxay kala qaadayaan caqiidadii iimaankii camalka oo waxay leeyihiin kolakii qofkii uu ku dhawaaqotay ciidka salaadan iyo soonkan iyo zakadan iyo xajaajiyadan amaashaan kale waxyaba mal murjiya magacood loobi waxay kala dibdhigeenay kala akriyeen alimaan walcamal marka fikadaas murjiyada anaga waa lagu jirta soomaali boqol kiiba boqol islaam ay isu taqaanaa mana tukato qofkii rabana waa tukanay waxbaan rabin la kaasaan tukanayna jabaljaanka qaarnaba ay alkooda ku qabaysanay muslim buu isuulka karti muslimati idan murjianima meeshay soo gashay waakan xadiidkii bunaas yaama alaa kamsa shantaan ma kala karaan shantaanan taas loola imaninna qofkii ma noqonayo qof muslima idan madaabtana waxay dahay dunya islaamu calaa waaxidi islaamka halkii inuu ku dhisan yahay walaahi alxamdu rasuul waa muslim xala raba shahaadada ma tukanin ma soomin saka maal waa qabaa ma bixina taasuu qabaa xadkiina ma aadaa haaska muslim haddii kale waxaana kusoo baxaysa dariiqooyinka haddii khasmaadqabeenkaa jecela abala khaliifa aana loo gelina ilaa xoogaa saabuun haysa waxaweya saabuun haysa khaliifnima silsilad waa loo geyna culimada xabsada loo sheega hadha faraqi lagu duubi doono sidaasaa taariku salaan faraqi intii lagu duubo in jannadii la geyna aayada hadaloodu waxay leedahay wax alla wixii anigu ilaagtaan ka helo ayaad waa qaybsanaysa hay cabsataa qabin ma qorshahaas firi iman waa kan waxaa lagu dhisay calaa khamsin shantir korkeed shahaadati an laa ilaaha ila allah waana muxamadan rasuulullah labadaa waa isku tiin ana muxamadan rasuulullah waiqaami sala kii laba waitaai zaka kii saddexaad waxaji kii afraad kusoo maramadha fa taarikuha sala salaad qofkii ka taga maga neeraana maxaa la khaliifo aan loo jira ama tukaan waa lagu dilaa markii aba koobays marka wax dambe laysku wadi taarikhusahilka muslimba maalkama ka furnaysa taarikhusahil ma noola haddii laakiin wax wax ka la waayey oo xukun islaamaaba ah uusan jirin xukun islaama ah hadduu jiro ima alqatlu wa ima labada ragcadeed ee fajarka hadduu tukan waayo doorka la gaarsiinma hoy ma tukanayaa laleeg la tukanayo xukuntaa laga ridaa waa la duur laakiin doorka hadduu ka tago iyo casarkaa loo kaagin casarka markuu galana loo kaagin kooli maana bilaa qofkii duur ka tegey qoraxdana ku dhexbaa la geli ilaa labadan waa labadaa waa la jamcin karaa fa taariku salaa salaada qofka ka tegey yuqtal waa la dilayaa sharcan diintaa qabta walyutahawinu bihaa kii fudaysada waa fiicantahay salaada waa tukan doonaa buu leey waa laga hayo isaga jiidayo sheikha wuxuu yihi faasiqoon qaadcan ardaan arjiin lahayn waxaad moodaa sheekha dilkiina uga ba kolka taariikh maxaa loo kala qaadayo sababku uga tagay taariikh haddii uu diidan yahay oo ma tukan iyo tukan maa hadday tahay markaa uma dhimanin salaada gaalnimo u dhintay sababtuna waxaa wey diidadii jiiduu ku gaaloobay idan waa murtad laakiin midkaan la dilaa waa taariga uga tegay fudaydkii amaa midka diiddo igma waajibinna tukanna haale diiddadan uu diiday iyo inkarkaana u inkiray ayuu ku gaaloobay waa murtad wuxuu dhintayna rimey kaa dhintay ama midka mutahayiga waa la dilayo kolkaasaa culamada waxay ku muransan yihiin haddii la dilo kadib see la yeelo qofkaan salaada ma diidanin oo tukanayaabuu dhiigay kullaa shaydaan baa wato kale idan kolkii la dila kadib ma noolaanayo kole kolkii la dila kadib nafkuu galay dilkiibaa ka gooyey waa la kanfahaya jinaasaa lagu tukanayo xabaalaha muslimiinta la geynayo xabaalaha muslimiinta kolkaas marti wadada xadin laga ofi saasaa culamada u badanta qaarna waxay leeyihiin maya kolba hadduu ka tegay ka tegidib uu ka gaaloobay walmutahayiri kii fudaydsaday bihaa salaadii saasi ku mardaliyo taas ankanaa tayaa xukunkeedii xikmada hala tukada loo yiri waa murtida ku jirta xikmatuha salaada murtideedii wa min alxikma waxaa murti ka mida fii sharciyati salaa salaada jiinta la jideeyey gudaheeda xikmada annahaa salaadii tutahir waxay daahirisaa nafsa naftayd ahirisa watusakiya waahufta watuahil waxay u garan siisaa alcabda adoonkii tukaday fii munaajaati illaahi eeballa koodidiisii tacaala korahaye fi dunya uu kula koodo iyo wa mujaawaratihi eebba in laga garsa jannada ilaah agtibay ku taalla ina almuttaqiina fii janaatin wanahaarin fii maqcadi sidqin cinda malikin muqtadirin fi daari daargii aakhirati dambaysay kamaa sida anahaa salaata ay tanhaa uga reebto saaxibaha qofka tukada amulfaxsha xuna ay ka reebta iyo walmunkar wixii shareecada lagu diiday qaala tacaala rabaweyne wuxuu yihi waaqimu salaa salaadii toosi ina salaata salaadii tanha waxay ka reebtaa qofka tukada amilfaxsha xumaha iyo walmunkar shayga wixii lagu qasbay intaana waxaw xikmadii loo jimay fadluhaa jim fadluha salaada fadligiiya qiimiday leedahay yakfi waxaa nagu filan fii bayaani fadiilati sala salaada fadligeeda fadligaas caddayntiisa gudaheeda wa idami shaniha salaada xaalkeeda xaalkaa geyrigiisa waxaa nagu filan qiraa'atu laxadi xadiidyaal akrinteed annabawiya subanahan laga maqlay ataaliya ee soo socota lixdaan xadiid ee soo socota baa nagu filan waila inta nusuusa ee qur-aan iyo xadiid ee salaad fadligeed ku timid wax laga bixi karaa maaha laakiin shantan aan tusaalnimo u qaadanaynaa kow qawluhu nabiga hadalkiisa calayhi nabiga korkii wasalaatu naxariis iyo wasala nabadgelyahaata u yiri kaasuu amri amarkan diinta aan madax maxasiri ah alislaamu islaamnimada oo shahaada la qiro baa diinta iyo islaamnimada dhan kur uah shahaada la galay waa ra amri amarka magaxiisi alislaamu kolka markii madax uu yahay lugahi isku taaguu u baahan yahay waa amuuduhu tiirka iyo amarkaan islaamka iska yahay asalaatu ma garata haddaan salaad jirin islaamnimadu inay duusan tahay oo islaamnimo la sheegto lagu aftirsado oo dhisana taagan male waa amuuduhu amarkan islaamka tiirkiisa asalaatu wey wajurwatu sanaamihi kurskiisa baarkiisa u koreeyana aljihaadu dagaalamin fii sabiilillah eebbaweyne diintiisa diintaas koryeelideeda lagu dagaalamo xadiidkaas waa mid laba xadiidka labaad waxaa weeye qowluhu nabiga hadalkiisi caleyhi nabiga korkii asalaatu naxariis iyo salaamu nabadgelyo ahaatee uu nabiga yiri bayna rajuli min iyo wa bayna alkufri gaalnimo dhexdeed waxaa tarku sala salaada ka tegideeda ah oo waa side hadduu ka tegana waa kufri waa gaaloobay hadduu tukadana waa muslim kolkaa qofka iyo islaamnimada salaada unbaa udhaxaysa uu ka tegay waa gaaloobay uu tukaday waa muslimay bayna arajuli qof iyo wa bayna alkufri gaalnimo dhexdeed waxaa ahaatay tarku salaa salaada ka tegideeda saddex qowluhu nabiga hadalkiisiina waa daliil uu yiri sala allahuma xalis allaha badiye caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye umirtu waxaa lai faray an uqaatila inaan la dagaalamo amaase dadka waxaan dagaalka wadaya oon ku kala xataa yashhaduu ilaahay ka diraan an laa ilaaha macbuudka lagu caabudo inuusan jirin ila allaahu eebaweyne maahaane ana muxamadan rasuulullah eebba miduduu inuu yahay inuu yahay ay ka direen oo wayuqiimuu toosiyeen asalaa salaadii toosiyeen wayuutuu zaka sakadiina dhiibaan waxay laga tahay qowin mawla tabaaraka wa tacaala fain taabuu wa aqaamuu salaata waatayuu zakaata faqaluu sabiilahu saddexdaas faidaa facaluu dalika saddexda hadday shahaadadii iyo salaadiyo zakadii la yimaadaan xasanuu ilaaliya minii xaggayga dimaahim diibyaalkooda iyo waamaalahim xoolahooda ilaa bixaqi islaamka xaqiisi lagu dilo maahaan oo isagoo qofkii shahaadadii iyo salaadii iyo zakadii haya hadduu qof dila waa la dilaya hadduu qof weerarana waa la iska xaqulislaam baa taa la yira waxisaabuhum dadka la xisaabtamidooda calaa maa fii dalaa'irihim waxa ay qalbiga ku haysaan lagula xisaabtamana calallaahi eebba weyne korkiisa xisaabta aatay casa eebaka adkaa uur udeynti wajalla weynaay shahaadada ku dhawaaqideeda baa dagaalku ku joogsadaa islaamnimadii wadaday jecleen waxaa la sheegayaa soomaalidu inay istiraada waa lagu dilayaa shahaado kii in la dilo la rabay waa la oranaya kii dilayaa ku orana kor waa ku dilayaa ashahaado kiiba ashahaadana markuu ashahaado kadib u dila cagsiga lagu sameeyey xadiidka fiil markuu ashahaadiin la daayay umirtaanu qaatila annaasa xataa yashadu an laa ilaaha ila allah hadday shahaadii ku dhawaaqaan xasanuumili dimaahum kolka haddaadan baynin oo dilaysid ashahaadan maxaad ugu laqin ashahaada u laqinaysa isagay rabo midkaan la saaxiibay ashahaada loo laqinay ee markuu ku dhawaaqay kadib la dilay kaasi geeri tiifuhay buu dhintay maxaa jira xadiidkaa wuxuu ku yimid in kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala janna wuxuu adduunka been iyo war sidaayuu kanladilay naftiisa haddayba aakhiru kalaamihi shahaado noqotay waa nasiibsaday laakiin yaa weyle hadhow adigaan wax dilay iyo ashahaadiyaa kala bixina asaxaanta nabigu diray imaan iyo dibadda iyo habeen ninba untuu meel gaaban raggi u galay dagaalyahana asxaabtii ma ka dhig marka baanta loo fiirsaa laba nin siri warinkaa dadka dhameeyey labadii nin baa soo aaday kolkaasuu caraaray sida loo eryaayey dhiib buu qabay ayaa markuus siri baxsan maysid buu iska ashaabay gacantaana soo korfushay labadii ninoo eryanaysa nin kolkuu ashaabadii maqlay yuu dhan uga booday ninkii kale usaama bnu zayd buha qaranku geeskaas kale ka dhig odhanka ninka bacda shahaada usaama xibu rasuulilahi wa muxibihi raggii saxaabtaa ninkuu nabiga ugu jeclaayo hadha markii sheekadii nabiga u timid wuxuu nabiga usaama ku yidhi aqatalta bacda maa qaalaha ma intuu ashaaro ku dhawaqaad ka dibdis usaama way daafacay wuxuu yidhi yaa rasuul allah inamaa qaalaha ninkaan ninkan muxafiduu ka dhigay culayskanaga markuu fuulay asbaxsan yahay buu yidhi markaasaa nabiga yidhi halaa shaqaqta min qalbihi intaad jeexday miya oo aada ogaatay inuu bakdi u yiri iyo inuu daacadnimo sad ogaatay usaamo god buu galay markaasuu isdhiibay wuxuu yihi istakfir lii yaa rasuul allah ninkii ayaa dhintay warkiina ma soo noqonaayo saqnigan ku jira ii muuqata ilaahay dhaafi weydi wuxuu nabiga ku yihi kayfa bilaa ilaaha ila allah idaa jaad yowma alqiyaama kelimadii aad maqlaysay iyo adiga qiyaamayaa kala celinaayo kolkaasuu ku celiyey istakfir li yaa rasuula allah kayfa bilaa ilaaha ila allah istakfir li markaasuu usaamo yihi islaamnimadaydii hore maalinkaas waa qoonsaday idan qofaa shahaatee la dilay waxay gaalnimo ka sokaysaa male liqowlihi tacaalana waa u daliil waman yaqtul mu'minan mutacamidan fajazaahu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allaahu calayhi walacanahu wacada lahu cadaaban cadiiman kolka umirtu waxaa lay faray an annaasa dadka inaan la dagaalamo inta yaa rasuulallah dagaalka adwadi waxaan dagaalmadayaa xataa yasaduu ilaahay ka qiraan an ilaaha karbid lagu caabudo inuusan jirin ila laahi wadaweyne maahaane laana muxamadan sayidkaa lama hadbadiyey rasuulullah ee dhamigii diray inuu yahay ekra oo wayuqiimu toosiyaan asalaata wayuutu saka sakadiina dhiibaan aan dagaal wadaya intaa hadday yeelaana faidaa facaluu hadday sameeyaan daalika saddexda xasamuu ilaaliyo minii xaggayga dimaanahum diinkooda la daadinmaa wa amwaalahum ilaahayba loo dhowaan maayo ilaa bixaqi lislaam islaamka xaqiisii ma ahaane oo qisaaskii iyo deynkii waa laka qaadaya ninka intuu deyn qaba inuu bixiyo diido waa laga qaadaya wa xisaabuhum calaa maa fii damaa'irihim waxay qalbiga ku haystaan calallaahi wadayeyna korkiiba ahaatay xasanka adkaainka waje weynaayo afar qowluhu hadalkii nabiga sala allahu ala sal badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allah ku badiyo waa uu namigu filay salaada qiimigeeda cinda maasuula haddii nabiga la weydiiyey su-aashii waatan can ayil acmaal camalka la sameeye keeda afdal inta la sameeyo camala kana qiimi badan waake faqaala wuxuu nabiga ku jawaabay asalaatu tukasho liwaqtihaa an laga qaadin waqtigeeda yoogani waqtiha la tukado shan waxaa kale fadligeeda noogu filan qowluhu nabiga hadalkiisa sala allahuma xaris allah badi caleyhi nabiga korkii wasalam nabadgelyo allah ku badiyo uu yiri siduu u tilmaamay tilmaanta qurxadaana waxaynu naqaan ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam miisaan lagu siiyey waxaa weeye adiga guriga hortiisa uu keli biyaha daadayo oo shan goor maalintii qabaystay ma wax dhusuqiyo dhiig baa kugu haraan jawaabtu waa maya ina qofka shanta goor wakti tukadana qof shan goor qabaystuu la mid yahay kolka banaysku muxuu baabi'iyaa musuqiyo dhimidka salaaduna dembiga kolka qofka shanta waqti joogjeeyaa dembi marafi qofka shanta waqti si joogtaa u tukadaa dembi mara qowluhu hadalkii nabiga sala allahu ala sala nabiy caleyhi nabiga korkii wasalam nabadgelyo allah ku badiyo ku yiri mathalu salawaat salaada waxaa lamida alkhamsiya sana ka mathali nahrin wadi lamid tahay aag din ma-aan umrin biyo badan bibaabi axadikum qofkii albaabkiisa mare u yaktaximu ku dabaaranaayo fiihi fi nahri wedigii gudihiisa kulla yowmin maalin la dhammaanteed hamsa maraatin shan goor uu ku dabaaranaayo fama tarayna ma idinla tahay daalika shantii qabays inay yubqii reebayaano min daranihi busuqiisii shan qabays wax ka reebaysaa qaaluu asxaabtii waxay yidhaahdeen ilaa shaya shan goor haddii la qabaystay mar baaba kaafi a labaa kaafiya shan la qabaysay ruuxaa korkiisa quska kuma harin qaala nabiga wuxuu yihi faina salaada salaadii alkhamsa ee shanta ah tudyib waa baabi'isa adulub dambiyaalkii waxay baabi'isa kamaa sidii si lamida yudhibu lmaau biyuhu ay u tegiyaan adarana isuqow qowluhu hadalkii nabigana fadligii salaada ayaa lagu garanaya sala allahu in xaris allaha calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allah ku badiyo uu nabiga yiri maa min imri'in qof ma jiro muslimin eebba hogaansama taxduruhu ay u soo gasho salaatun wakti salaad oo usoo galo salaadaasoo maktuubatun sunna maaha la faral yeelay oo fa yuxsin ka gadaal wanaajiyo wuduu'ahaa salaada wayse qaadashadeeda hadduu galana ahaa salaada khushuuceeda wa rukuucaha salaada rukuuceeda hagaajiya ma jiro ilaa haddii u jiro kaanad salaadii waxay noqon kafaaratan dembi tirtirid oo maxay tirtiraysaa limaa qablaha salaadan sida fiican loo weysa qaatay ee sida fiican loo tukaday horteed wixii la sameeyey oo gaf iyo gardarrada mina duyuubi ka mida ayay tirtiraysaa sakaa'irtii wey maa lam tuuta haddaan lala iman kabiira dembihi kadaalika kaasna adahra jabanka kullahu dhammaantiisii xadiid yaab maa min imriin qof ma jiro muslimin eebba u hoggaansamay taxdiruha ay usoo soo gasho salaatun salaad maktuubatun la waajibiyey oo fa yuxsin wanaajiya wuduuaha salaada weysadeedii wa khushuucaha khushuuceedii wa rukuucaha rukuuceedii ilaa hadduu jiro kaanad salaatii waxay noqotaa kafaaratan tirtirid limaa gaf qablaha salaadaa ka horeeyo min adunuubi dembiyaalkii la galaya maa lam tu'ta haddaan lala iman kabiira dembiyeyn wadaalika kaana adahra waktiga dhowe kullahu waktiga dhammaantii awada sidaa wey wallaahu aclam